بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحaabi ajmaciin insha allahu tacaala sid ballantu ahayd maanta oo bisha ramadaan ay tahay shan yowm sabti shaajkan taqwo magaalada beled xaawo waxaanu bilaabaynaa insha allahu tacaala kitaabkan u ballansanayn mukhtasar salim masluul calaa shaatim rasuul ayb kitaabka isaga ah waa arki doona waxa ku jira waa mukhtasar laga gaabeeyey xusaabu masruul sayftii la siibay calaa shaatim rasuul oo iska leeyahay sheekhulislaam ibnu taymiya iska leeyahay waxaa ikhtisaaray kitaabka asaga alcalaama maxamed ibnu cali ibnu maxamed albacali alxambali dadkaas ayaa gaabiyey xaqiiqan anuga hayana waxaa iskale cali ibnu maxamed alcimraan ayaa iskale ishraaf bakar cabdalla abu zayd muasasada tanwiilka sulaymaan ibn cabdilcasiis alraajix alkhayriya daaracadduna waa daar caalami fawaaid daar caalami fawaaid ayb kitaabka asaga oo ka mid min aahaari sheekh islam taymiya waxyaalihii la haleelsiiyey ayaanu bilaabi doonaa insha allahu tacaala kitaabka marka intaanan u gelin xoogaa yar muqadimaad oo daruuri ah aanu dul marno muqadimaadkaas waxaa ka mid a waa u tegi doonaa mualifka kitaabka ikhtisaariya kitaabka mukhtasarka iyo waxaas wax yar oo xaq ah oo nala ku leeyahay aan ka hormariyo oo ku saabsan shakhsiyada taymiya laba qodob saddex qodob baana ka dulstaaga wax saa u badan ka dulstaagmahayo qodobka waad waxa weeye shakhsiyada taymiya in badan baad maqasheen dhegihiinana kuma cusba dadka dalabatulcilmiga sababka arrimaha aan ku dulstaagay ugu horeya waxaa ka mid a ah, sabab taaliif kitaab saari masuul kitaabka saari masuulka la yiraahdo sababka loo alifay si aan u fahanno kitaabka laftiisa kitaabkaas sababkiisa iyo taaliifkiisu wuxuu ahaa nabiga calayh salaatu wasalaam ayaa waxaa caayay nin nasraani ah nin nasraani ah taarikhda hijrigu markay ahayd lix boqol sagaashan saddexdii nin nasraani ah oo la yidhaahdo casaaf ayaa nebiga calayh salaatu wasalaam caayay oo afragaadeeyey taa ayaa marka waxaa ka dhalatay sheekhuislaam ibnu taymiya inuu kitaabka alifo waad garan kartaa marka waa fahmi kartaa kitaabka asaga waktiga uu soo baxay iyo dalafka uu ku soo baxay iyo xaaladda jirtay waad fahmi kartaa ayb wax yar marka ninka la yidhaahdo ibnu kaiir oo sheekh ibnu taymiya ahaa xawaadiftaasi waxaasan wax ka qoray ogaana aan wax yar kalaam yar isleeya aan sheegno kabacdina isaga socono wuxuu yidhi xaafid ninka la yihahdo ibnu kaiir alfadaa alqorash wuxuu yidhi kaana hada rajulu min ahli suwaydaa ninka nabiga calayh salaatu wasalaam oo ciinkaa wuxuu ahaa isweydaa meelii rasuul ee ka tirsan qad shahida calayh jamaacatun anahu saba nabiya sal allahu calayh wasalam inuu nebiga cayna jamaaca ku markhaati furtay wastajaara casaaf haada wuxuu magan galay markii uu nebiga cayo laguna markhaati furay ibni axmed alxaji ama xiji aala amiir aala caliy niman dhulkaa degan nin ahoo amiiraha magaalada xukumay ayuu magan galay kabacdi waxaa dhacay markuu ninkaa ku cararay amiirkaa ah ila shaydaan oo dhan amiir iyo balaad dabada la galaa ama qabyaalad hawla galo ama diin hawla galo waxaa kulmay sheekh sam bnu taymiya iyo sheekh saynudiin alfaariqi ayaa kulmay alfaariqi sheekh daar alxadiid ayaa kulmay dadkaasaa kulmay fadakhala cala alamiir amiirkii cala alamiir bay u galeen cizudiin abinkii lagu oran jiray alxamawi eh, naaibu eh, eh, maxaa saldan nin naa'ib ahaa oo amiirka naa'ib ka ahaa oo markaas dimashq joogay ayay u tageen hawsh bay kala hadleen fakallamahu fi lamr kallamaahu fii amri amarkiibay kalan ninka nebiga cay lagu xadguyey nebiga alai salatu wasalaam muslimiinta meel looga dhacay hawshaasay labadaa sheekh ayay aada uga hadleen shekh islam taymi markaas waa soddon iyo laba jir nin dhallinyaraha waa soddon iyo laba jira ninka kale laakiin sheekha oda weyn bu ahaw faajaaba ilaa dalika hawshuu ajiibu ninkii amiirkaa ajiibay wuu ka xumaaday wuxuu yidhi wa arsala liyaxduurahu ninkii buu yidhi hala keeno ninkii buu yidhi hala keeno siaan warkiisa u ogaano hala keeno dayib ninkii baa la doonay adigu waa ninkii baa la keenay labada sheekh ninkii amiirkaha ah waa isaga tageen adigu waktigii la ballansanaa inankii la keeno ayaa labadii sheekh iyo dad labaaba badan iyo culummo la socda iyo ninkii gaalka aho nebiga caayay baa waxay ku kulmeen ninkii amiirka ah agtiis fara annaasu casaafan ninkii maxaa la casaaf bay arkeen dadkii xiina qadima wamachu rajul min alcarab fasabuuh washatamuu culummadii labadii sheekh iyo ardadii dadkii muslimiinta oo la socday markay arkeen ninkii gaalka ahaa waxaa wey waa la ujuuma waa la ujuumay waa la caayo lacnad badan soo looga tuura faqaala daaka rajul badawiy nin la socday oo asaga waa dee staafkaasuu ahaa oo carab ahaa baa wuxuu yidhi huwa khayru minkum yacni nasraani kii la socday ka daro dibidhalba kii nebiga caayay oo muslimiintu ay weerarahayeenba kii la socday baa inta ka darayba wuxuu yidhi huwa khayru minkum wixii naangadka waaweyn cimaamadaha waaweyn oo salafiya iyo wahaabiya sheeganahay muslimiin sheeganahay huwa khayru minkum hawsha cirka isu rarteen mogta shar haddaan la hor istaagin badaasaa dhalanaysa wixii huwa khayru minkum hawshaa markii la yidhi oo hawsha uu ku dhacay hadda maxaa sugaysaa marka dadkii muslimiinta asagii kii kale waxay go'aansadeen inay ka takhallusaan mar haddii la farajamuu huma farjamhu الnaasu bاxijaar dadka dhagax baa labada nin in la dilo ayaa dhagax baa lagu bilaabay dhagxaantii baa ku dhacday askartii baa soo gaartay labadii nin waa la badbaadiyey iyagoo dhaawaca ayaa la badbaadiyey ayib labadii sheekhna waa la qabtay labadii sheekhna askartii iyo qoladii meesha joogtay amiirka ayaa qabtay labadii sheekh waa la xiray waa la garaac weliba waa la shaabugay qola wadaad xumayaal ah ayaa amiirka hoos ula hadla waa labada nin waxay rabeenba inay dowladda dhanba afgembiyaan dowladda ina afgembiyaan soo ma garta wadaadadii somaali xilmulay sidaas ahay xasan baradhagta waxay u sheegeen xalil wadaadada waxay rabeen dowladda ina afgembiyaan agaabka mu jooga dad saajka istaagay oo yidhi war annaga ruus maxaa iska kaana galay ilaahay kitaabkiisa dumarkeena kuma sinna waxaa dowladda xagga afgembi jooga madaxdooya xaggee joogtaa tayib adigu labadii waa waa la xiriir waana la garaaca kabacdi eh, nasraanigii Eh, waa la keenay meesha amiirkaa la keenay dad badan baa loo yeeray fa asbar islaam buu daahaysaday shayatiin ku dhawaaqay majlis baa loo guntay eh, wuxuu yidhi dadkii ugu markhaati furay inaan nebiga caayay aniga ayaga cadaawad baa naga dhaxaysay markhaatiyaal shahaada suuruu keensaday lacagaa la bixi waxbaa la isku xihay facebooka laga wada xidhiiray waxaa la qiray nimankii ninkaan ku markhaati furo muslimiinta culimmadii caamadiiba waxaa lagu qiray in ninkan gaalka ay iyaga cadaawad ay ka dhaxayso sakiirra gowrac boqol sano kun sano ay cadow ahayn markhaatina la isugu qaban karin qaabka markhaatiga wax loo kala duulahay ma ujeedaa maogta haddii meelo waxaa jira khatar oo la soo galo ninkii waxaa la yidhi shuhuudda aanu waxaa la yidhaahdaa aanu ku furno inaan markhaatigooda la qaban karin isagu furayna aan dhahno ninkaan ay ku markhaati furani ayagu qabiil bay isu laayaan ganacsi bay isu laayaan diin bay isu laayaan hawl weligeed soo socotay marka markhaatigood laisma qabo shahaadat alcaduw cala alcaduw lama qabto hawshaa laga takhalluso ala kala tuuray kabacdi marka hawshaa la sameeyey asagii faxuqina damahu dhiiggii sidaa lagu badbaadiyey ninkaan waa islaami baa lyii markhaatigiina waa la duro ma sugnaanin iridaka xalmalii baa tahay ayb uma maxaa l istadca bishaykayni faardaahuma waadalaqahuma daliil sheekh uu yeeray ninka amiirka marka uf kala dejiyey raalli ahaadu yidhi cimaamad baa ini saaran labadii sheekh musaabasaambeeyey waana siinday raalli ahaada ninkiina maxaa la yidhahdaa oo iska tego ayb ninkii nasraaniga ahaa maxaad ku taqaanaa caryaa ah habadiloon cararin buu yii nebi maxamed alay sala sl nin wax ka sheegay cirkii dhulkiibaa qaadi waaya wuu og yahay waxaan hala sheeg sheego inay iska beenta waa ogy lakin uusan badbaadayn waa ogyahay yaqiinbu ku fadhiya xusbay marka habeenu madowbu guureeyey wuxuu aaday xijaas xijaas uu carar shaam oo dhan oo isku amil xijaas uu cararay ayb walaxiqa nasraaniy bacda dalika bilaad xijaas xijaas uu cararayo ninka la eh, ibnu katiir xijaas uu gaalku cararay daaif meelaheda markuu marahayo si usilugan usii dhuumanaya baadiya magac kale la baxo isu siqaninayay markuu daaif meelahadaas marahayo fatafaqa qatlahu qariiban min madiinati rasuul calayh salaat wasalaam meelaha markuu sii marhayo ayaa qole ay isaga qaraabo ahaayeen laakiin muslimiin ahaa oo yaqaanay baa xogtiisa helay inuu caradan soo galay meelaha ku dhudhuumanahayo xogta bay heleen addaba galeen nebi maxamed calayh salat slam ninkii galaa waa la gelayaa laga hari maayo fatafaqa qatluhu waxaa lagu dilay qariiban min madiinati rasuul nebi maxamed meeshuu ku aasnaa min almucjisaat ugu caray barkii nebi maxamed ku aasnaa kugu cadday agteeda magaalada markuu marhayo halkaasaa lagu dilay qatalahu ibna akhiihi hunaak yaa dilay mataqaanaa wiilu adeeriyo walaalkiina lebaa dilay sheekh islaam taymiya iyo ragga uka soo cararhaya iyo dad kale iyo cadaawad ba naga dhaxaysa laakiin yaa dilay fa aataahum allahu min xayu lam yaxtasibu meel aysan malaynayn ayaa rabbi subxaana wa tacaala uga yimid gaalkii iyo wixii taageeray oo la kala tuura halkaasaa lagu dilay wattafaqa qatl qariin madinati rasuul qatalahu ibna akhiihi hunaaka wa sanafa shaykh islaam markaasuu sheh islaamku ay taqyudiin ibnu taymiya fii hadi lwaaqica kitaabu saari masuuc calaa shaatim rasuul kitaabkan horta saasuu ku yihi isagoo soddon iyo laba jir ah oo nin dhallinyaro ayuu kitaabka qoray waaqicadaas iyo xaadisadaas ayuuna maxaa la yidhaha kitaabka tacliifkiisu aho waxaad fahmi kartaa marka adigu wadaad maanta wax qoray oo maktabad iska kale yidhi masalan baaraya wax ka qoray iyo wadaad dhiiggiisa la taabtay sharaftiisa la taabtay diintiisa la taabtay rasuulkiisi la taabtay kitaabka uu qorahayo shataana baynahuma farka udhexey fahmi kartaa wadaad maanta ta maktabad galay masaladan go-aan baan ka gaaray waxbaan ka qorahaya iyo wadaad dhiigkiisii la taabtay jirhkiisii la dilay asagii la garaacay lagu xadgudbay nebigiisii la tacniyey la caayey la aflagaadeeyey ninkii la aflagaadeeyey oo caayana la sii daayo la xeladhalayba waad garan kartaa kitaabka uu qorahayo meesha uu ka soo baxayo qiimaha uu ku fadhiyo waad garan kartaa kitaabka asaga uu sheekh islaam taymi qoray qodobka labada intaas waa inta kitaabkiis ku saabsanayd qodobka labada loo gudbay waxaa weye sheekh islam ibnu taymiya iyo culummada islaamku maxay ka yidhaahdeen maxay ka yidhahdeen aqwaal hal qowl ama laba qowl meelahaas ayaanu insha allahu tacaala isagana ka taabanaynaa si ile waxyaalo badan baa iska jirjiro oo qolyo waxaa iska jira iyagu damiiru dhaan raacday oo waxay maqlaanba meelaha iska soo guuriya laba qowl meelahaas keliya aan isaga gaabsado laba qowl ninka la abu xayaan alandolosi ninka iskale kitaabka ah, baxrulmuxiid iyo tafsiir quraan oo taqaanaa wuxuu leeyahay shekh sam timi weliba asaga waa isku dhaceen waa isku dhaceen gabayaal buu ka tiriyo marka hore intuu shekh sam timi ammaanay oo yidhi abubakar sidiiq gadaashii nin ibnu taymiya la midu ma imaanin ayaa isaga shekh sam timiya markuu masar yimid waxay isku qabtay masaa'il naxwo ah ibnu xayaan waad ogtiin andolosi waa nin naaxiya oo naxwaha aad u sareeya kutub fiican buu le naxwaha ka qoray tafsiirkiisana waa taqaanaa shaksanjir marka wuxuu ku yiri wa iskaleelo markuu yiri aayaddan saana cilaamada islaamku wuxuu ku yiri sheekh baa yiri sheekhu waa kasi ninka la yidhaahdo sibawehi baa saa yiri war sibawehi bay toddobaatan aayadoo kitaabka ilahi ku gafay biyo ciraabtooda iyo akhriskooda la ordaysa sibawehi marska wata sibawehi waxa ma garanaysa meeshuu shaksanjir kala culooday isagoo saas oo maca daalika ayaa wuxuu yidhi wallaahi maa ra'ad caynaya misla ibnu taymiya ibnu taymiya oo kale shay uma arag qof caalim oo ninkaa la mida ma arag Eh, ninkii la ohan jira waad garanaysaan isaga hadda meesha kuma qorne laakiin ibn daqiiq alciid markii la weydiiy ibnu taymiya maxaa la ka war ninka wuxuu yidhi waxaa arkay rajulun jumca alcilmu bayna caynayhi nin cilmiga la keenay labadiisa indhood hortooda hortiisa cilmigao dhan la keenay fa ya'khud maa yashaa wa yatruku maa yashaa masladu gabana waa taabanay turan iska daysanaya sheekhusanjiri saasu aha saasu ahaa eh, xaafid dahabi wuxuu leeyahay walam eh, yakhlufhu bacdahu milahu fi lcilmi walaa man yuqaaribuhu buu yii wuuu yii alow alow ku dhaarto bayna rukni walmaqaam kacbada maqaam ibraahim iyo rukniga haddaan ku dhaarto xajarulaswad dhexdooda intaa istaago aan ku dhaarto anii maa ra'aytu bicaynaya milahu walaa wallaahi maa ra'a huwa milahu nafsahu fi lcilm haddaan saa ku dhaarto run baan sheegi waa aqiiqaw hawshaana xaqiiqaw aan iskaga socono waxaan ku gabagabaynayaa oo hadda iga quseeya idinku shaaficina waa tihiin waa u sheegataan ashaaciradan xoogaa meel baad kala xiriirtaan daarbuuq baad leedihin meel baad xoog calaad ka leedihin marka wadaadka shaafici ashcari ah baan ku gabagabayna ujeedin waa intaas xaafid ibnu xajar wuxuu yidhi kitaabka fii taqriidihi kitaabu rajul waafi munasiridiin isaga dimashq ulaaba wuxuu leeyahay wa shuhratu hada alimaam wa shuhratu hada alimaam imaamkan mashhuurnimadiisa taqyudiin ashharu min ashamsi biyo qoraxda waa ka caansan yahay taqyudiin imaamnimadiisa iyo shuhradiisa qoraxda waa ka caansan yahay qorada waa ka caansan yahay wa talqiinuhu laqab in looga dhigo bishaykh islaam in looga dhigo fii casrii markuu asagu noolaa baaqin waa mid hartay oo joogtay biyo ila alaan hadda anagu aan joogno hadda anagu aan joogno iyo markuu noolaa waxaa sheekh islaam in laqab looga dhigo saa loogu yeero wuxuu waa baaqin taa muxuu ka duurxulaya mataqaana xaafid ibn xajar wadaaddo ashaaciraha jira oo yidhi in kaana ibnu taymiya sheekh alislaam facala alislaami salaam hadday waxay dhaheen ibnu taymiya waa sheekh alislaam loo odhanahaya islaamka dushiisa nabadgelya ha ahaataba wadaadda saayiri buu ku gadaal xoora ayaa rabaa inuu maaa wadaanta u gooyo oo yihahda caamaa tihiin maxaa la yihahdaa khubsi baa layisi waxaad garanaysaan ma jiro raggaas ku gadaal xoora marka wuxuu yidhi watalqiibu shaykh ilislaam fii casri waqtiga asagoo noolaa ila alaan hadda anigu aan hadlahayo waxaa weeye waa baaqin buuyi calaa alsinati zakiyati carabyada la tahiray oo culummada iyo dadka wax yaqaana oon cadaawadii xaqii ku jirin hawsha waa musan waa hawl yaqaano wayastamiru wuu joogtoomayaa qadan buu yidhi kamaa kaana bilams joogtay noqonaysaa buu yidhi qadan berri markaan anagu dhimanno ilaa yaamalqiyaama laga gaaro way joogtoobaysaagii siday shalay u ahayd sheikhuislaam buu ahaanaya caalim buu ahaanaya imaam buu ahaanaya walaa yunkiru daalika ilaa man jahila miqdaarahu aw tajanaba alinsaan mana inkirahayo mana dafirahayo kamana soo horjeensanahayo buu yidhi qof jaahil ka ah ibnutaymiya wuxuu ah maba yaqaana qofaan jaahil ka ah inuu inkiro waa laga yaabaa waa qofkaas waa jaahil wax la bar u baahan aw amaahane tajanab alinsaan wuxuu ka fogaaday oo ka leexday oo ka bayray garsoonidii wey waa midda adduunka qaribtay adduunka midda qaribtay qofka jahligu daawuu leeyahay in lagu daaweeyo jahli waxaa weeye aqal jahli in la daaweeyo waxaa weeye waa qariib weeye walaa daawata lahu aqal xukm maxaa la yidhi xumqa ninka doqonnimada u saaxiibkaa ah laakiin doqonnimo lama daaweeyo doqon lama daawo laakiin yaa la daaweyn karaa jaahilka waa la daaweyn kara wabaa la bari karaa marka insaafka qolka famaa aqlada buu yii maxaa ka alad badan maaa ka alad badan ka gaf badan man tacaaطaa qofka daalika hawshaa qofkiisa siiyey oo shekhslam shekhslam lexi la odhan maayo oo wax ka sheegay jahliga iyo balaayada usi siiyey aqoon la'aanta weynaabi oo tiro badana wa akara ka badan casaraatahu sindirirxadiisa iyo kuftintiisa iyo rubootudhiciisa maxaa ka badan waa iska kufufahaya midka warkaa la imaanaya wa min eh, eh, ajab maaa la cajab أن هذا الرجل ninka asaga cajaaibta ugu waaweyn waxaa ka mid أن هذا الرجل كاana min أعظم الناaس قياما على أهل البدع من الروافض والxuluuliية والاتixاadية qofka maxaa lagu gartaa islaamka maxaad u qabatay maxaa u tartay xageed ka soo baxday makaankeed buuxisa qofka lagu gartaa sheekh islaam ibn taymiya wuxuu yidhi ninkaana wuxuu ahaa buu yidhi min acdam الnaasi قiyaaما أhli البidع dadka bidcada u saaxiibka ah ninkii ugu istaaga badnaa oo ugu qiyaamka badnaa oo ugu ridida badnaa oo ugu maxaa la yihahda balaayadu in la sheego ugu badnaa ayuu ahaa ahlubidcaasoo min alrawaafid raafida shiica ah walxuluuliya nimankii dee ibnu carab ood garanayso walitihaadiya wax alle waxa ahlulbidac ahaa sheekh islaam ibnu taymiya waxaa weye uu la kacayo sidaa daraadee culamada islamka ay soo jireen wadaadaha waxay dhaheen sheekh islaam ibnu taymiya muxuu naxwax wax ugu qori waay tusaale ahaan waba lasweydiinay mowdu waxaa la yihi muxuu kitaab naxwoor fiican u qor waa wadaadaa warkaa keenay waxaa la yihi sheekh islaam ibnu taymiya markaad wax qorayso qoritaankaagu waa inuu ku soo baxo meeshii lagaaga baahna waa inuu kusoo bao qoraalkaagu waa inuu meel buuxiyo maktabadaha meel waa inuu ka buuxiyo dalabatulcilmiga waa inuu wax u taro sheekh islaam ibnu taymiya naxwo wax ka muhiimsan oo ahlulbidac in la radiyo ayuu ku mashquulsanaa laakiin ajruumi maxaa la yidha ibnu xayaan iyo ayrkiis ayaa ku filnay ibn baa ku filnaa doodna kama taagna laakiin doodu ka taagna oo laga wada baqay ayuu seefta ula baxay waana ka taqluso meel fiican kaga soo haray wuxuu yidhi ninka la yihahda xaafid ibn xajar waqad shahida lahum waxaa u markhaati kacay bitaqadumi fi lculum culumta inuu ku hormaray oo laga dambeeyey waxaa u markhaati kacay iyo watamayuzi inuu maxaa la yidhaha ku soocmay fi lmantuuqi iyo walmafhuumi a'imatu casri min ashaaficiyati wagayrin fadlan can alxanaabila culumta mafhuum iyo mantuuq wax lagu hadlo mantuuq alkitaab wasunna iyo mafhuumka qiyaasaadka ah ee iyada inuu ka hormaray culimmada casrigiisa joogtay waa u qireen wey min ashaaficiyati iyo wa min alxanaaf almaalikiya fadlan can alxanaabila xanaabilada asagoo ka dhashay oo wiilkooda iska badaayay waxaa wey madaahibta kale xataa waa qireen hawshaa iyada waa lagu kala tegay wey ayb naqliga asaga ku jiraa arad alwaafir laba boqol iyo labaatan iyo sagaal naasir diin adirshii alkaas ka fiirin kartaa sheksan tv sunta laga qoray iyo hawlihiisu waa iska badan yihiin hawlihiisu waa iska badan yihiin ayb hal naqli oo kale oo ku saabsan muhiim ah si aad wax u fahantaan oo xafid xamjir asida uu leeyahay oo ku saabsan sheekh islaan adinka leeyahy shekh islaan tv maalintuu dhintay ayaan rabaa inaad isna aad maqashaan isna inaad maqashaan si aad wax badan u ogaataan ama qolo badan oo tamashurka iyo ashaacirada ku jiro ay wa u fahmaan horta waxaa laysa waafaqsan yahay ibnu cabaas kabacdi qof la yihi turjumaan qur'aan nin caalimo la yihi ibnu taymiya ka jir wax ogaata moogta turjumaan qur'aan ibnu cabaas turjumaan hada turjumaan awl turjumaan aani ibnu taymiya ninkaa nin noocaasa nin noocaas shaksi noocaasa wey culimada islaamkuna way og dadka culimada waa og yihiin xafid soo sheegay ama ima jaahil baa inkirahaya oo ima he midinkaadu u dhacday oo cadaalada ka tegey oo xasad qaaday ayaa inkirahaya tajanaba alinshaaq cabdin xajar wuxuu yidhi u dhegayso maalintuu dhintay maalintuu dhintay maxaa la sameeye horta markuu dhintay wuxuu ku dhintay qalcada dimashir isagoo maxbuusa ninka noocaas loo maxbuusa ayuu dhintay qalcada dimashir ayuu ku dhintay isagoo cimrigiisu uu yahay lixdan iyo toddobo sanadkii maxaa la yidhaha toddoba boqol labaatan iyo sideed ayuu dhintay qalcada dimashir ayuu ku dhintay waa la dhaqay waa la kafnay waa lagu tukaday qabri waa laga soo saaray meeshii jaamic dimashk waa lagula tukaday maalinta ayada ah waxaa la sameeyey shaam oo dhan waxaa looga tukada salaat lkhaa'ib baa looga tukada shaam oo dhan misr masr baa waxaa la salaat lkhaa'ib looga tukada ciraaq yaman maqrib waxaa la yidhaahdaa suudaan qaybka baa looga tukada meel kasta oy gaartay ibnu taymiya waa dhintay salaatuljanaa-is ayaa caalam islaam laga tukanayo meel walba warkaasu maaa halkaasu haw taa waa saas waxaa iga quseeyey xafn xajar maalintuu dhintay bu wuxuu yidhi walow lam yakun hadduusan ayn min fadli hada rajul ninkan fadligiisa dheeraadka haddaysan ahayn ilaa maa nabaha calayhi alxaafid الshahiid xaafidkii caalimka ah caan bahay wuxuu baraarujiyey caalamiddiin barzali wuxuu baraarujiyey fii taariikhihi annahu lam yuujad fi lislaami islaamka lagama helin man ijtamaca fii janaasatihi lamaa maata majtamaca fii janaasati taqyudiin lakafa oo ku filnaan lahayd wuxuu yidhi wax kale ninkaan iyo fadlika dheeraad kale umaba baahna haddaysan jiri lahayn wuxuu sheegay xaafidkaas maxaa la yidhaahdaa calamudiin uu sheegay fi taariku ku sheegay oo ahayd dadkii janaasadiisa isugu yimid taymiya janaasadii dadka isugu yimid oo caruurta guryaha ka soo baxeen iska badaa dad waaweyn eh maxaa l walla kafaa waa ku filnaan lahayd wa ashaara wuxuu ishaaray ilaa ana janaasat alimaam axmed janaasat alimaam axmed ibn xambal kaanat xaafilatan jidda waxay mid buuxda oo la isugu soo baxay ayay ahayd shahiidaha waxaa xaadiray miaat uluf boqolaal kun malaayiin baa xaadirtay janaasadii shekh islam ninka la yihahdo imaam axmed bin xambal taag laakiin maxayna saa ku dhacday asbaab baa jirtay hadda lagu sheegay dhegayso low kaana buuya bidimishq min alkhalaa'iqi nadiira maa kaana bibaqdaad aw arcaafa dalika lamaa ta'ahara axadu minhum can shuhuudi janaasatihi xoogkeed dadkii baqdaad joogay oo kale hadday dimash ku sugnaan lahayd ee baqdaad caasimaddiiba ah ayadaa dad badnayd caasimatu muslimiin marka ahayd dadkii baqdaad joogay oo kale hadday dimashk joogi lahaayeen janaasada ibnu taymiya intaasay ka badan baa imaan lahayd laakiin dimashk baqdaad waa ka dad yarayd wooda taa waa inaad qabsato ayb waa aydan ku noqonay fa jamiicu man kaana bilbaqdaad dadkii baqdaad joogay maalinta ayadaa ilaa aqal wax yar moogiye kaanuu waxay yactaqiduuna imaamata imaam axmed imaam axmed inuu imaam ahlusunna yahay ahlulkhayr yahay khilaafba kama jirin waa lasga waafaqsan aw daraaddeed baa nin walba soo baxay soo aadayn wa kaana amiiru baqdaad wa khaliifat lwaqti daaka fii gaayat maxabati watacdiim amiirkii baqdaad haystay iyo dowladdii ka jirtay imaam axmed way jeclaayeen imaamkoodii bay ahaayeen kalahayna u qaadahayeen weysadayna u qaadahayeen markuu dhintana ayagii baa meydkiisa qaadahaya iyagaana ku tukanahayen meel amiirkii dowladda xaadirtay hadda qofna iska maqaan waa iska garanaysaa dowladdii la fasaxay shaqadii la fasaxay iskuulaadkii la fasaxay madaariskii la fasaxay shaqadii la fasaxay suuqyadii la xiray la isugu soo baxay waad garan kartaa wax ka dhacay sheekh islaam imaam axmed bin xambal janaasadiisa saasay waxay ku heshay kuna xaadireen balaayiin min almuslimiin laakiin ibnu taymiya bikhilaafi ibnu taymiya ibnu taymiya aksaa waa ka duwana oo maxaa dhacay fakaana amiiru baladi xiina maata aa'iban warta amiir ma joogana amiirku waa maqnaa safar buu ku maqnaa haye haddana cadow ulaha la soco ma jeclan mana soo dhowaynayo wa kaana sidoo kale akara man bilbaladi dadka beledka ku sugan oo min alfuqahaa'i dadka fuqahada culammada madaahibta oo dhan qad tacasabu calayhi tacasub iyo waxay sameeyeen collaytan bay sameeyeen waana nimanka xiray oo dacwooyin qad tacasabu calayhi xataa maata maxbuusa bialqalca ilaa qalcadii kaga dhintay isagoo xihan saasay fuqahadii magaalada joogtay intoodii badnayd halkaasay marayn ayadoy saa tahay oo amiir janaasadiisa xaadiri uusan jirin oo dadka isugu soo yeeray oo magaalada xihay uusan jirin fuqahadii culammada ay cod la yihiin cid soo dhowaynaysan jirin xabsi uu ku dhintay oo halkaa laga soo saaro xabsi uu ku mayday iyadoo jirto maca daalik fuqahadii weyda socolka lahay falam yatakhalaf minhum can xuduuri janaasatihi janaasadiis inuu soo xaadiro iyo wataraxumi calayh inuu naxariisda mooye ilahay hau naxariista u yihahdo iyo wata'asufu calayh inuu maxaa u murugoodo oo ilmada daadiyo calayh dushiisa ilaa alaaatu anfusin saddex wadaad mooge saddex faqiih saddex caali mooge hal qof oo kale kama dibdhicno saddex wadaad oo kala goor galay oo corona fays qaba ayaa maalintaa meesha imaan waayo aroonfayrus weligiis waa jir muugta saddex karoon fayrusbaa maalintaa dib u haray oo cararay maxaa ku dhacay ta'aharu dib bay u baxeen wayna imaan waayeen maxay imaan waayeen khashiyata calaa anfusihim min alcaama markii la arko caamadu ay aragto mid walba in hilibkiisa cadcad loo goosto koofihiisa la dafo cimaamadiisa la qaato kitaabka laga kala tuuro aakhare loo diro ayuu mid walba ka baqo wixii haddaan meesha tago waa lay dilayaa lianna waa nig wadaadka jaajuusay waa maxaa la yihahda waaxid xiyatu mitr weeye si ayleedi jawaasiistii nijaas bay ahaayeen kuwan ayagaa bay ahaayeen marka way baqeen waxay dhaheen haddaan meesha tagno waa nala dilayaa marka nin wala guriisu ku harayo laakiin carruurtiisi xaaskiisii waa ka tagay janaasaday aadeen la soco caruurtii iyo islaamtii tarakuuhu waa la isaga tegay kaligiis guriga hoos ka xirtay si aan loo dilo ah, marka hawsha halkaa ومعa حضور hذا الجمع الcaظيم iyo فlm ykن لذaلika jamcigan ayaa isu soo saaray axmed ibnu xambal janaasadiisa amiir baa yiri dowlad baa wadatay hawshu saasay ahayd waxaa nin la jecel yahay imaam la soo ogol yahay jamacan laakiin yaa watay ummaddan ayada dimishii oo dhan iyo tulooyinka u dhow iyo gobollada yaa u yeeray hawsha ayadaba wa maca xuduuri hada jamci cadiim bi falam yakun lidaalika xuduurkaas iyo sumaatigaas ma lahayn buu yidhi lidaalika baaciun wax ku bixinayo ku saaraya ma jirin ila ictiqaadu imaamatihi wa barakatihi inay dadku ictiqaadsanaayeen caamadu iyo muslimiinta iyo dalabatulcilmigu inay aaminsanaayeen dadka muslimiinta waxaa weye muwaaqif mukhaalif inuu imaam yahay iyo barakadiisa iyo khayrqabo inuu yahay korti waa aaminsanaayeen bu ku leh xaafid laa bijamci suldaan suldaan ma soo jamcin walaa hayri suldaan cidahan ma soo jamcin qof walba aaminaadu aaminsan yah og yahay ninkaan uu yahay nin madluuma caalim yahay imaam yahay ahlu khayr yahay ayaa qof walba soo saartay dukaankiisa xeday geertiisa ka soo tegey shaqadiisa ka soo tegey janaasadiisa soo aaday waqad saxa can nabiy sal l nbg waa ka asaxday buu yihi xaafid macjir baa dhahay annahu qaala nabigu wuxuu yihi antum shuhadaa ullahi fi lard markhaatiyaalka ilaah dhulkaatiimo maxay dadka markhaati kaceen shaykh islaam ibnu taymiya inuu yahay turjumaan alqur'aan wa shaykhulislaam inuu yahay waa caalim inuu yahay wa taqyudiin yahay markhaati kaceen wadaadku wax jaajuusay iyo amiirkii xiray ayaga u taalayoqyam ilahi wa hortagayaa laakiin muslimiintu warkooda waa saas weyninka marka la gela shekh islaam taymiya intaa iyada ah waxaa weyaan waa kaaftoomaya waxaanu imaanaya oo daruuri ah kitaabkan aan akrin doono oo mukhtasarkiis aan akrinayno iyo muxuu ku tacalluqaa mawduuciisu kitaabku muxuu yahay mawduuciisu xooy kitaabka asaga wuxuu ku tacaluqaa xadda manshata nabi calayh salaat wasalaam nebi maxamed qofkii caaya ama alla caaya ama saxaabada caaya ama khaasatan sawjaadka nebiga caaya xukunkiisu wuxuu yahay xadkiisu wuxuu yahay sawaan kaanada min muslim aw kaafirin wuxuu rabaa ka ahaadee xukunkiisa xadkiisa ayuu quseeyaa ayb iyo walxukmi sharciyi xukunka sharciga alladii kaasoo maxaa la yidhaha yuftii bihi almuftii xukunka uu fadwoonahayo wadaadka fadwoonaya ninkii nebi maxamed caaya saxaabada caaya Ah, xaasadkii nebiga caaya ilaahay caaya xukunka uu fadwoonaya almufti oon loo kala leexanaynin ayuu kitaabkaanu ka hadlaya wayaqdii bihi alqaadi qaadiguna uu xukumaayo ninka maxkamadda fadhiya oo annaga maxkamadda noo fadhiya xukunka uu ridaayo ayuu kitaabkaanu kuseeya ayb bimunaasaba bilmunaasaba waxaan ku keenay xukun qaadigu ridahaye qolo waxaa jirta aniga dagaal laga dhexeeyo oo layihahda qaanuuniyiin qolada qaanuunka ku tasoobay oo kulmay oo yidhahda qaanuunka way iswaafaqsan yihiin dowladda iyo sharci way iswaafaqsan yihin qoladaas waa niman aad u necbaagan kaar qabo waa beenalayaal ah salmaan rushdi salmaan rushdi markuu nebiga caayay oo kitaabkiisii buuggiisa iyo aayaadka shaydaaniya uu qoray kutub baa lagu qoray maal saan bataan calaa shaatin maxaa la yihahda rasuul waad garanaysaa qumaari uu qoray almuhim markii la kitaabka ninkii uu caraday baa waxaa layidhi ninkii hala maxkamadeeyo hala asagoo maqan hala xukum wadaadadii masar waxaa la isu keena bakistan waxaa la yidhi xukun ha lagu rido xukunkii markii dastuurkii looga qiilbaaray bakistan waxaa soo baxday ninkan xukunkiisu wuxuu noqonayaa xukun muabada xabsi muabadu noqonaya shareecadana waxaa ku qoran in laga taqaluso say isqoonayaan bakistan iyo dadkana waxaa loo sheegaya caamada sida soomaalida loogu sheego qaanuunka iyo iyo shareecadii waa iswaafaqsan yihiin halkiinaa ku gaartay jannada u galahaya saasaa loo sheega say isqoonayaan qudaadi waaba ku beriyey waa hareecada waxaa ku qoran ninkii nebi maxamed caaya in laga takhalluso na badbaadaan baa u soo baxday qaanuunkana waxaa noogu qoran inuu noolaan aya lakaxabsiga lagu biinayo si isu qabanaysaa see caamada loogu sheegi karaa in la yidhah hareecadii qaanuunka waa iswaafaqsan shareecadu kan hadda soomaaliya maaa haddii nebiga la caayo walciyaadu billaah oo la yidhaha looga qiilbaaro maxaa la dhahaya wadaadu maxay dhahaya ma hayna waxba anagu waa nin edab daran waxaa la yidhaahdaa dhowr maam neeftiidkaa ku jiro kabacdina edab ha yeesho markay ugu badato haddii kalena da wa iska tegayaan wadaadadii waabaa ku bariyey wadaadadii waa ku bariyey maxay sameyn qara qudaadii waa ku bariyey maxay sameeyeen dawladdii inay fashilanta laga baqay waxaa la waxaa samaynaysaa xukunka qadaha intaan lagu dhawaaqin bil ka hor qaanuunka ha la bedelo ha lagu daro qodob ah nebiga ninkii caaya waa la dilaya qaabka shacabka loo qaldo iyo caamada loo qaldo annagaan naqaanayna weydiiye xukunka markii lagaadhow lagu dhawaaqo salmaan rushdi xukunkiisu waa dil oo yaa qaba dastuurka waxaa qaba bakistan oo haddana looga qilbaarahayo shareecada islaamka xedhka ciqaabta qaanuunka bakistan oo intaasa soo baxay waktigaas ayaa qaba in la dilo waa ninka laakiin lama haye la soo carari laakiin xukun qiyaadiyaa lagu diday waad caamada saasaa loo siraaba kuwa hadda meelahan jooga saasay inay sirayaan beentaasay inay wadaan beenaalayaal wa beenaalayaal way wax iswaafaqsan iyo wax shuqul isku leh iyo wax isugo xataa ma jiro beenaal shuqul maqrib aan ka soco almiim xagga ku keenay maxaa le waa yaqdii bihi alqaadi xukunka uu qaadi uu xukumahayo kaasaa kitaabkaanu ka hadlaya wayajib waliba waajib ku ah calaa kulli waaxidin min ala'ima dadka a'imada ah culimada ah ummadda mas-uuliyiinta u ah madaxweynaha u ah wasarada u ah guddoomiye degmo u ah a'imada u ah ayib iyo waxaa lay umma ummadda islaamka weeye alqiyaamu bimaa amkana minhu wixii ay karaan inay u istaagaan xukunkaa iyo kitaabkaan ka hadlaya kitaabkaana hawshaas ku hadlay qof kastoo muslim ah culummo iyo caamada nebi maxamed haddii la caayo xukunku qaadan lahaa iyo kitaabkaanu ka hadlaya waa kitaabka muhiimadaas leh waad iska garaysaan afar mas'aluuna ka hadli doona insha allahu taala waana arki doona afar masalo iu ka hadli doona waxaan rabaa oo qodob waa gudbahayaa afar qodob bay ahayd saddex afar qodob baa intaa ku soo maray سبب تأليف مكانة أقوال العلماء شيخ الإسلام ابن تيمية وفاته موضوع الكتاب أفرق قضب شرع عمود بهيا كتبت موضوعا كصابسا لأنه وحال غيرا إن أي حادثة كقبصته نعلم كقبصته aad garanaysa kitaab masalada ka hadlahaya laakiin kutub kaloo mawduuca laga qoray aadan garanayn lagana yaabo inaad heli karto asagina aysan sahlan inaad hesho tusaale ahaan kan hadda anigu aan haysto saari masuulka kan waa mamnuuc mamnuuc kan waa mamnuuc markii la daabic kabacdi ulqiya abcatuhu waa la tumo kitaabku marka hadduu mamnuucu yahay see ku helaysaa su-aashu su-aashu see ku helaysaa waa inaad ogaato aad heli karto almuhim kutubta marka mawduuca laga qoray kutu badan baa laga qoray kan haddaan hayno isaalmasuuf waa kamid shekh islam ibn taymiya waana xambali waad ogtahay shekh islam ibn taymiya waana xambaliya waana saan sheegnay lix boqol sagaashan saddexdii buu qoray kutubta kale oo iyadana mawduucan laga qoray waxaa ka mid a kitaabka la yihaahdo eh, sayf lmasuur calaa man saba rasuul sal اlahu alayh wasalam oo iska subkii taqyudiin eh, asagu dhintay iyo eh, aartii midkan way asaguna waxaa la yihaahdaa anhayo midkan way asaguna aar boqol ali toddoba boqol iyo wuxuu dhintay soddon iyo afartii isaguna waa shaafici baad garanaysaan isaguna waa shaafic isaguna shaafic ayb waxaa ka mid a ah, kutubta asiguna mawduuca ka hadashay oona anigu haynin kitaabka la yidhaha asayf اljaliy calى saabi الnebiy uu iska leeyahay maxamed haashim cabdilgafuur uu iska leeyahay maxamed ibnu haashim cabdilgafuur maxaa la yidhaahdaa sindi iska leeyahay wuxuu dhintay wadaadkaasu kun boqol toddobaatan iyo afartii kitaabkiisa ma haya lakin waa la daabacay waxaa daabacday diya daaru diya alkuwaytiya ayaa daabacday waa kitaab madbuuc lakin anigu ma haysto laakiin nuquul badan ayaa laga soo roraa waxaa ka mid a kutubda mashhuurka oo iyaguna hadda taalla madbuuca kitaabku iska leeyahay asayf اlmashhuur almasruur cala sindiiq wa shaatim rasuul iska leeyahay maxamed ibnu qaasim arruumi alxanafi labadaa wadaadba waa xanaafi xanaabilo waad haysataa shaaficina waad haysataa xanaabilana waan kuu sheega xanaabilana waan kuu sheega maalikiyada kutub gooni looga qoray baa jira kutub gooni looga qoray ayaa jira kutub gooni looga qoray ayaa jira oo looga hadlay annagu laakiin qaar madbuuca ma aanaan helin madbuuc kuwa madbuuca ma aanaan helin laakiin waa la sheegaa uga culmada laakiin qofka inuu helo ayaa laga yaaba kutubta ayaga waxaa ka mid a oo la sheeg waxaa ka mid ah risaala fii mansaba nebiy calayh isalaatu wasalaam uu iska leeyahay lifaqiih lmaqrib wa sheekh maalikiya abi cabdillaah uu iska leeyahay maxamed ibnu saxnuun ama saxnuun alkhayrawaani risaala alkhayrawaaniya oo la sharxo oo taqaanaa wadaadka iska lahaa weeye wuxuu dhintay laba boqol lixdan iyo shantii wadaadka risaale uu leeyahay weeye kutub maalikiya oo la sheego kutub maalikiya oo la sheego ayb Eh, maalikiyada waxaa kaloo jira maalikiyada waxaa kaloo jira kan hadda anigu aan hayo eh, baabdan ayuu ku leeyahay ashifa bicuquuq mustafa baab dhan oo goonibu kaga hadlay waa maaliki asagana waad garanaysaa isagana waa maaliki waad garanaysaa qaabka ciyaad waad garanaysaa isagana eh, shan boqol iyo xoogaagi ayuu isagu maxaa la yidhaha dhintay madaahibta marka culummada looma kala hariyo madaahib culamaa waad arkaysaa hadda shaaficiya maxaa la yihahda xanaabila xanafiya maalikiya daahiriya ibnu xasm sidoo kale kitaabkiisa alfisal walnixal baab dhan baa isna kaga hadlay baab dhan ay isaguna kaga hadlay marka kutubtaas oo dhan ayaad raadsanaysaa xanaafta kitaabta ileyhi waxaa ka mida tambiih lugulaah Eh, walxukaam oo iska leeyahay ibn caabdiin maxamed aamin iska leeyahay wuxuu dhintay eh, kun laba boqol konton iyo labadii ayuu dhintay kun laba boqol hijrad markay ahayd kun laba boqol konton iyo labadii dayib ninkaa iskale maxaa la yihahdaa xanafiga rasaa'il badan iyo iskale oo xaashiyada eh, darul maxaa la yihahdaa mukhtaar calaa raddi mukhtaarka iskale ad garanaysaan oo tanwiir alabsaarka iska lahaa wuxuu ahaa sheekh islaam maxamed ibn cabdilwahaab aakhirka noloshiisaba soo gaaro isagoo sideed jira meelahaas ayaa sheekh maxamed cabdiwaab dhintay marka waagii dambe wuxuu dhihi jiray wahaabiyada in la laayo oo lagu jihaado dhiigooda waa sida eh, waxaa la yidhaahda kanaacadoo kale waa sida yaanyadoo kale hala bantaqiyo waa khawaariij ha lagu jihaado janna lagu waxaas daldali jiray dimashik meeshuu asagu waaga ka dhihi jiray saaw ka dhihi jiray oo xusayniyaadka iyo shiicada iyo raafidada iyo xuluuliyada iyo itixaadiyada iyo karaamiyada iyo nusayriyada iyo yuhuud baa dhinacyadiisa fadhiyay masaajidkusaa ka laha maantana ayagiiba haysta nusayriyada waa taqaanaa dee nimanka le xuseyniyaadku nasrada hadda soomaaliya laga garaaco soo ma taqaanaa nasra somaliya laga garaco soo ma taqaanaa gowgow laga siiyo soo ma taqaanaa meel mawdacyo laga garaaco xaggee laga keeno waxaa iska leh xuseyniyaadka shiica iskale xuseyniyaadka laga garaaco xuseyniyaadka idna aqoon baa laga xuseyniyaadka maxaa laga wadaa xuseyniyaadka waxaa laga wadaa waxyaale masaajid lagu ayagu masaajid anagu meeshaan u naqaano waxay dhisaan shiicadu xuseyniyad wax la yidhaahdo masjid xusein masjid xusein masjid xusein masjid marka xuseyniyaad baa la yidhahda gumbaan baa lagu garaaca waa lagu ciyaara wilisaqadaa lagu dheera gumbaan baa lagu garaaca dhagaxyaa yaalo turaab baa taalo wejiga la dhigo almihim ninka la yidhaahdo ibnu caabidiin markuu lahaa wahaamiyaha lagu jihaado waa gaalo uu ku hayay meeshuu fadhiyey maanta shiicaya waxaa haystaa raafidaa haysata xasan alla nasaralaaba haysata iiraan baa haysata laakiin maxamed cabdiwaa maalinta meeshu ka jihaadayay oo la dagaalamaya ahlubidac iyo kuwa bacfiga beeniyey iyo kuwii rasuulka caayay iyo kuwii diinta ku xadgudbay iyo kuwii quburaha caabudahayay ahlu sunaa haysta tawxiidkaa ka babanahaya khayr baa ka jira shiicaan juq kuma ohan karta wa haada darsun lilmunxarifiin wadaadada qaldamay bay darsi u tahay oo darsigaa muxuu yahay inuu wadaadku ku mashquulo waxaan u oolin hadduu ku mashquulo inkaar baa ku dhacaysa wadaad soomaaliya waxaa laii sheegay meelaha yurub jooga wuxuu ka hadlaa east africa iyo soomaaliya iyo hardankaiyo ladanka ka jira gaaladu taageera si u joogay oo meelahaas facebooka utaagna gaalo u taageerahayay sideed caruur islaanta u dhashay ayaa maalinta guri kacaysay nin gaalana guribay soo gashatay gabdhihiina gaala kaxaysatay wiilashiina daraabis baa lagu qabtay xabsi baa lagu guray qaarna waa la dilay isagana markii dambe hadda waxaa la sheegaya waayaha facebooka ma soo galo wuu khafifo wuu waashay marka haddee waxaan ku olin haddaad ka hadasho ood maanta ku darooriyanto islaantana gaal bay kaa raacin adigana waa lagu furin gabdhahana gaala kaa kaxaysan adigana marka dambood waalanaysaa waxa ququseeya oo islaamka anfacaya adigana ku anfacaya wadaad allow ka hadal weeye haddii kale dacwatulmadluum baa kugu dhacaysa inkaar baa kugu dhacaysa haddii aad baqdana shil iska dhaftaaba hayso kalaada mooda hawl iska qabyara moogta go-aanku waa inuu kuu cadeeyo go-aanku waa inuu kuu cadeeyo almuhim lacaabidiin asaguna kitaab u qora weliba kitaabka ku qora mataqaanaa wuxuu yidhi kitaabkan annaga xanaafta kamaanaan qorin kitaab nebiga lagu difaacayo maadaama ay xanaabila wax ka qortay ibnu taymiya wax ka qoray oo shaaficiya ka qortay oo sunka ka qoray oo maalikiya ay qortay annagana marka waa inaan baabkaa ku biirno waa inaan soo caanbaxna baabka galno wa haadaa khata taariikhi lana wadaad oo hadda aan soo sheegay asayf almashhuur almasruur calaa shaatim calaa saabi rasuul iyo maxaa la yidhaahdaa asayf aljaliil labaduba asaga waa ka horreeyey midna qarnigii sagaalaad sagaal boqol iyo afartii u dhintay qarnigii tobnaad buu afar sano ka qaatay midna asagoo hal waa ka sii horreeyey oo wuxuu dhintay kun boqol toddobaatan iyo afartii u dhintay labadaba asagoo ka horreeyaan wa haadaa naqsun fi liilaac inaadan iilaac lahayn oodan kutubta la socon oo macluumaadka la socon taarikhda la socon ceeb wey weliba aad ka hadasho ceeb weye aad ka hadasho macaabidiin in badan maanta waa ku guuri lahaa laakiin wakti ma hayo wax badan baa loo haya laakiin inahaas ah ayaga ah waa iiga filan yihiin aan isaga tago inaha ayaga waa iiga filan yihin aan isaga tago almuhim waxaa hadda naga quseeya oon ku haraynaa kitaabkan haddaan akrinayna inahaas ayaga nagu filane waxaan hadda u gudbaynaa mukhtasarkaan akrinayno mukhtasarkaan akrinayno mukhtasarka isaga aan akrinayno laba qodob baan ka ag istaagayna laba qodob ayaan naga quseyso aan ka dul istaagayna qodob koowaad waxa weeye sawirka aan u daraasaynayno sawirka aan u daraasaynayno mise waad dhibigtaa eh, kaa horta sawirka u daraasaynin aan ku hormarin mukhtasarkan inaan daraasayno mukhtasarkan inaan daraasayno waxaan u kalifaaya eh, waa tan hadda sheegahayadoo wadaad allow markaad hadlayso waxaad ka hadlayso waa inay yihiin wax waaqaca oo suuq leh oo jirow war qofka maanta ganacsanaya oo badeeca ganacda suuqa ku jira oo taajirka wuxuu suuqa keenahaya oo ka shaqaysanaya wixii soconaya meel marayo faa'iido keena wadaad allow adugu xaalra markaad wax akrinayso rabadaad ummadaad wax u akrinayso fii hayriaad wax u akrinayso inaad akrido wax suuqle duruus iyo kutub suuqle inaad akrido baab kale haddaan udhigo wax lagu fahmi karayo aan lay qabsanine waa inaad akrido waxay culimmada islaamka u yaqaanaan cilmulxaal cilmulxaal cilmulxaalku muxuu yihi kutub aadam dhan waa ku qoray cilmulxaal oo la socotaa hadda ka horna waan akriyey eh, madrasada alqalam kutubtan ku akriyay waatuu ku jiray in badan baana ka had cilmulxaal maxaa la yidhahdaa xaaladda aad joogto waaqaca aad joogto nolosha aad joogto sabanka aad joogto mas'alada iyo kitaabka daawaynahaya waa inaad maxaa la yidhahda aad ummadda u akrido ummadda u sharaxdo u faa'iidayso haddaad aqoon u leedahay haddii kalena haddaadan waxaan suuq lahayn oo ama had iyo jeer laga hadla aad ka hadasho iyadoo wax ka muhiimsan ay jiraan waxaad tahay wadaad ummadda qaldahay oon waxba garanaynin ama ma ahane wax waad garanaysaaye laakiin waadna dhakraysaa waadna khiyaanaysaa runta ina sheegta marabtidi inaan marka mukhtasarkan akrino wuxuu sabab u yahay waktigan hadda aan joogno waxaa ooda soo jabsatay nebi maxamed in la caayo in la tacniyo in wax laga sheego ayaa ooda soo jabsatay gaalo iyo islaam kuwa sheegtaba illa nebiga cidi wa ka sheegta islaam maahane laakiin markau islaamka u nisba sheeganayo ooday usha soo jabsatay cala kawaaba faransiis iyo holandiis iyo beljum iyo maraykan iyo talyaani iyo maxaa la ooda jabsatay meel cala kawaabay ba noqotay afrikaan iyo maxaa la cajab iyo carab looma kala harin ilaa annaga ayna soo gaartay oo la yidhaahdo annaga kan waa rasuulkanagi kan kan waa maal waa rasuulkan maxay kan waa rasuulkan maxayd macnaheed laba af soomaali laba macno ictimaasha soomaaliga anugu aan aqaano oo hooyada aabbahay u tarbiyayan laba af soomaaliga laba macno leeyahay inaad leedahay kan waa rasuul nebi maxamed waa rasuul kanna waa rasuul oo risaaladu la wadaagaa nebi maxamed ka sikow kanaa rasuuloo ah haddaad tidhaahdo laba macno bay leedahay soomaali macna waa inuu yahay nebi maxamed waa rasuul kana waa la wadaagaa waa laba rasuul waa siduu yidhi musaylimatulkadaab iyo bani xaniif almurtaduun say dhaheen oy ku go-een lagu gaalaysay waa qoob qoob kalaad waxaa weeye inaad leedahay nebi maxamed sokadiisa kanaa rasuula inaad leedahay nebi maxamed annagu rasuul uma ictiraabsan mana ogelin ee annaga kanaa rasuul nooa ah inaad leedahay wakiilahumaa kufru wariddi wey labada laakiin waxyaalaha cajiibka waxaa ka mid ah, hadda soomaaliya ka jira wax lala yaabo ma aha inuu qof qaldamo inuu diinta ku qaldamo in inkaanu ku dhaco wax lala yaabo ma lakin wax lala yaabo wax mataqaana qofka qaldamahaya oo dhibkaa ku dhacaya meesha uu fadhiyo warkaa ka dhahaya malaayiin ganacsato siyaasiyiin rag iyo dumar ururada bulshada ururada dumarka ururada waxbarashada dhallinyarada ururada culummada ururada ururada ururada siyaasiyiinta fadhiyo markaasaa loo sacabinaya masaajidda kiyir waa duminahayaa waagooda waa loo sacabay midda hadda lahayd maxaa la yidhaahda cagteena ka lahayd halkaa dhow wamaa qowlmadu minkum mabaciid tii lahayd kaa rasuul noo ah horteeda inta u sacbinaysa waa arkaysiin wadaadkii lahaana kitaabka looga soo dejin diinta lagu maamulo wadaaddaha hor fadhi wadaadka loo sacbinayo islaantii lahayd eh, rag iyo dumarku waa siman yihiin macshar bay ka lahayd in loo sacbina waa arkaysiin hallookii lahaa xadiista nebi maxamed waa faadiso jeebkaa lagala soo bixi lahaa wixii sacab dhacay waad maqlaysin war annaga qof inuu naga qurmo oo inkaar ku dhacdo oo corona virus ay isku dhaco layaa ma aha taa dhexadmaysa mushkila sheego maxaa mushkilo ah ummad intaa tiro la-eg eh, inay u sacabiso hiddo iyo diin iyo gaalnimo iyo cay iyo aflagaade inay u sacabiyaan hadihi mushkila sheego haadihi mushkila wey dadka noocaas marka maxaa waajib ku ah dadka noocaasa risaalada aan u dirahayo oo soomaalida luuqadan fahmayo waxaa weeye tuubu ila allah tuubu ila allaahi qabla fawaati ilawaam ilaahay u toobad keena u noqda islaamka ku soo noqda islaamka bannaankaad ka tihiin waa inaad islaamka si degdeg ugu ah soo noqotaan wax laydin mujaamalaynayo iyo wax laydin xeerxeerinahayo ma jirto ninkaan run sheegay soomaalida waxay tada wax kalaa u qarsoon been baa u qarsoon qofka noocaasa qofka runta kuu sheego oo ku yaado waa qaldantee soo noqo qofkaasaa ehel iyo tom iyo qaraabo kaa naxaaya inaadan naar gelin oo janno gasho ilaahay u tooba keento qofka kaa naxaya kaawe laakiin midka kuu saxabiyo kuu aamusaa waa sindiiq wuuna ku qaldahayaa kumana naxayo kumana turahayo marka ilaahay loo toobad keeno ilahay loo toobad taa waa midaawa waa sababta nagu bixisay inaan kitaabka akrino mukhtasarkan maxaa naga huseeya mukhtasarkan wax yar baan ka dhahaynaa oo iska dhigyaryahay wey iska dhigyar warkiisu qodobka koowaad mukhtasarkan ku saabsan intaanaan bilaabin waxaa weeye Eh, wadaadka iskale inaan wax yar ka dhahno wadaadka kitaabka iskale inaan wax yar ka dhahno eh, weeye wadaadka magaciisa waxaa la yihahdaa maxamed ibnu cali ibnu maxamed ibnu cumar eh, ibnu yacla bal ibnu yacla albacli alxambal wadgudiin ayaa la yihahdaa wadaadka magaciisa waa saad waa nin caalima macruufo mashhuura oo la og yahay nin macruufo mashhuura weeye dayib culimada islaamkuna way ammaaneen kutub badan oo maxaa la yihahdaa dhowr ana waa leeyo fiican oo culimada islaamka ay sheegeen ayuu leeyahay ardad ardaa oo culamaana waalaysoo kale ayaga la yaqaano kutubtiisa hadda macruufka la yaalo mabuuca waxaa ka mid a ah, tasiir kitaabka waa yaallaa hadda hadda muqdisho waa yaallaa soo afar majalaa mise lix miyaa moog naasir baraac uu sharxay oo laa maiila low heer sarax ayuu yaallaa daaj ninkan waa akrin kara waa yaala mabuuca oo dabca aakir waliba ibnu xasan miya mise joogsi miya maaqa ayuu ku daabacay waa yaalaa oo xanaabiladuna aad baa loo sheekay loo akristaawo kutubtiisay ka mid tahay kutubtiisa waxaa ka mida uu leeyahay shifaa ulcaliim fi ikhtisaar ibtaal taxliil ibnu taymiya uu leeyahay ayaa ka mida wuu ikhtisaariyey oo waa gaabiyo kutubta uu gaabiyo waxaa ka mid ah alqawaacid nuuraaniya mukhtasar dura mudiya min fataawa sheekh islam ibn taymiya waa yaala asagoo dhowrka majalla fataawa misriya loo yaqaana waa yaala asaguna kitaabka waa yaala ayib kitaabkasana waa yaala mukhtasar fataawa almisriya loo yaqaana dhowr majalla asagoo kutubta uu qoray waxaa ka mid a Oh, tiaa waaa ka mia ah kitaabka haddaan ahan mukhtasar saalim masruuka baa ka mida ah, xalaashaati eh, rasuul alayh salaatu wasalaam ibn taymiya ayaa ka mida ayb ah. waxaa ka mida kutubta ikhtisaariya almanhaj alqawiim fi ikhtisaar eh, siraat almustaqiim wa mukhaalafata asxaab jamic shekhslam ibn taymiya ayaa ka mida isaguna waa yaalaa isaguna madbuucu qoladan maxaa leeyahay daar caalim fawaa'id ayaa daabacday wey isaguna kitaab maxaa leeyahay qayima aad u fiican oo dhaqanka gaalada iyo wixii la mida in looga digo ummadda u baahan oo loo aqriyo aad u fiican wey wadaadka marka wadaad noocaasa oo caalima culimmada islaamkuna ay ka hadleen inuu yahay nin caalim oo mufti ah inuu yahay eh, kitaabka marka wadaadka waa saas waa nin caalima ah oo la yaqaano kutubtiisina ay taallo oo tadaawil tahay wax saas usii badan eh, waxba mashruuc maxaa waqti ku bixin maayo waxaa kuu saaray mukhtasarkani daraasadiisa mukhtasarkan waa iska yaryahay mukhtasarkanu waxaa lagu qiyaasaa inuu yahay eh, cushq min alkitaab alasli kitaabka asalka saar masuulki boqolkiiba toban ka mida ah inuu yahay boqolkiiba toban boqolkiiba toban da inuu boqolkiiba toban yahayna waxaa kua cadaynaya kan hadda anagu aan haysano saari mas-uulka hadda midkaan kaamilka aan haddaan hayno saddex majallu ka kooban yahay majalada koobaad waa daraaso majalada koobaad waa daraaso iyo laba majalada waaweyn oo kale marka jaladkan saddexaad wuxuu ku dhammaanayaa safxada guud ahaan markii laisku celiyo ugu dhammaanayaa boqol kun boqol soddon iyo shan kun boqol soddon iyo shan ayuu ku dhammaanayaan moolso meeshu ku dhamaanaya kan annagoon haysanana muxuu ku dhammaanaya wax walba markii la isku daro dhammaan markii cushur la isku daro boqol afartan sideed buu ku dhammaanaya xamarka ku soo baxay inuu cushur yahay toban meelood meelood toban meelood meelood marka laytahu bacli waxay ahayd inuu boqolkiiba shan iyo labaatan rubuc inuu ka dhigo boqolka shan iyo labaatan inuu ka dhigo ama uu silid ka dhigo boqolka soddon uu ka dhigo boqolka soddon uu ka dhigo meelaas ku fiicnaan laha si kastaa hatee wuu dadaalay jazahu allahu khayr wuu dadaalay wadaadka marka muqtasarka marka waa iska sidaas wey waa iska sidaas weye afar masaluna ku saabsan yahay isagaan ka hadli doono sidaan sheeg keeni doono waxaa ila qumanaatay sida aad aragtaan kitaabka safxada sideedaad safxada sideedaad wadaadka muxaqiqa wuxuu yihi faslun fii kufri saabiq walmustahsi billaahi wa rasuulihi waraddi cala murjacati wa atlaacihi fasalkaasu keena fasalkaa asaga wuxuu khulaaso ka yahay waxa dhan oo kitaabka looga hadli doono kitaabka waxa looga hadli doono ayuu khulaaso kaya waana toddoba safxo iyo barwey toddoba safxo weeye toddobadaas safxo haddaad fahamto oo la akriyo waxay naga anfacaysaa kitaabka dhan inaanu si tartiibaan ah ku dulmarno kitaabka dhan si tartiib inaan ah ku dulmarno fasalka haddaan akrida muqadamada ah wadaadku dadbu ku radinaya mas'alada in la fahmo oo dhan baana ku xiraa sidaas daraaddeed waxaa ila quman oo daruuri ah in aad ku sabirtaan ood ogaataan in la akriyo muqadimada in la akriyo muqadimada markii la akriyo laba dersi ha noqoto hadday rabteen kabacdi kitaabku wuxuu noqonayaa adaa mutaalacayn kara ka soo baxaysa masaladu dhan waad fahmaysaa mawduuca kuu sawid maaya aad bay hawsh ku sahlanaanaysaa marka eh, midda ayada waxay aan ka taabanno ayb wuxuu yidhi wadaadku sabxada sideedaad fasl wuxuu leeyahay fii kufri saabi nebiga calay slam ciddii cayday inuu gaaloobay iyo walmustahzi kii ku jeesteesay bilaahi alla ku jeesteesay aw rasuulihi rasuulkiisa ku jeesteesay oo yasay iyo waraddu in la radiye wey ama waraddi wey laguloo cadfo waraddi fii kufrida ku cadfo waraddi in la radiyo oo wejiga looga dhufto cala almurjiati murjia waa taqaana cala almurjia iyo wa atbaacihim iyo kuwa ayaga raacay murjia nimankii iimaanka lahaa waa tasdiiq basa iimaankuna qowlna ma camalna ma la radiyo oo yeeyihiin la soco nimanka wadaadkuu radinaayo horta waa xijaasiyiin waa ahlu sunnay sheeganayaan ashaacirana maahan waa salafiyiin horta la soco jaamacadaay ka soo baxeen oo waa duubiin oo waa dakaatiray la soco jaamacada ay wax ka dhigaan la so ayag ragga ayagoo laga taqalusaayo wadaadkan hadda kamana hadlayo sheeco ashaacirana kama hadlahayo aalubidac kala kama hadlahayo yuu ka hadlayaa salafiga koosheetu hawsha ku qaldamay ayuu hurdinaya la soco lianna maxaa jira korka salafi baa laga yahay hoostana waxaa laga yahay jahmi baa laga yahay ashcari baa laga yahay murji baa laga yahay hawshaasoo qadhi badan bay keenta hawsha ayada dhib bay badan keenta sheekh waxaan malaynayaa roobka da'ayo maqalku inuu camaleynayaa inuu joogto raxmaad baa yimid roob baa yimid wa hada min barakati difaaci nabiy calayh isalaatu wasalaam nebigu markii la difaaco oo diinta loo gargaaro roob waa soo daadanaya abaartana waa laga baxaya gaaladii cadowna waa jilacayaan cashigii cudurkii balaayaduna waa tegaysaa adaa bilahi towfiiq sal alla wasalam calaa nabiyina moxamed wacala alihi wasaxabi ajmaciin